الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا وخليلنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد baabu غasl الrijlayn ilى اlkacbayn xadiika qaal waxa ui xadaana musa bn ismaaciil atabudaki albari qaal xadaana wuhayb bn khalid albahili an camr bn yaxya bn cumaarata bn abi xasan an abihi qaal waxa ui shahidtu camr bna abi xasan waa adeerkiiya sala waa weydiiyey cabdallaahi bna zayd bni caasim alansaari can wuduui nabiyi sal allahu alayh wasalam nabiga weysadiisa ayuu weydiiyey nabiga weysadiisa ayuu waxa weeye weydiiyey fadacaa nabigu waa u yeedhay bitawrin weel naxaas ka samaysan oo min maain biyo ah fatawaa waa u weysaystay lahum iyaga waxa u weysaysanaya cabdulaahi bnu zayd wuduua nabiyi sal allahu alayh wasalam nabiga weysadiisa fa akfaa waa ku shubay calaa yadayhi labadiisa qacmood min atawri weelka xaggiisa ayuu kaga shubay faasla waa maydhay yadayhi labadiisa qacmood alaaan saddex jeer ayuu maydhay uma adhala waa geliyey yadahu qacantiisa fi tawri weelkiibuu geliyey famadmada waa luqluqday wastanshaqa waxa weeye sandaarsiibuu sameeyey wastanthara waana soo celiyay biyihii aa maraatin saddex goor uma adhala waa geliyey yadahu qacantiisa weelkii faasla waa maydhay wajhahu wejigiisa aaaan saddex jeer buu maydhay uma asla waa maydhay yadayhi labadiisa qacmood maratayn laba ila almirfaqayni ilaa labada suxul laga gaadayo ama maca almirfaqayn yado labada suxulna ay waxawe soo gelayaan ay waheliyaan uma adhala waa geliyay yadahu qacantiisa famasaxa waa masaxay ra'sahu madaxiisa faaqbala bihima labadii qacmood buu soo qaabilay wa adbara waana jeediyey maratan waaxida hal mar isagoo masaxaya uma asala waa maydhay rijlayhi labadiisa lugood ila alkacbayni ilaa laga gaadhayo ama maca alkacbayn iyadoo labada canqow ay weheliyaan baabku waa asl rijlayni ila alkacbayn labada lugood in la maydho ilaa laga gaadhayo canqowyada laga gaadhay iyagoo soo gelaya maydhitaanka soo gelaya waana sida alle subxaana wa tacaala aayadda ku sheegay wa arjulakum ila alkacbayn xadiikuna taasunbuu inoo cadaynaya waana xadii inagu soo noqnoqday xadiiu cabdilaahi bni zayd oo alimaam albukhaari qaabab kala duwan iyo masaa'il kala duwan uu u baabaysanayo baabu isticmaali fadli waduui nnaas wuxuu baab u yahay baabu isticmaali fadli waduui nnaas dadka weysadooda ka soo hadhay ama biyaha weysadee ka soo hadhay in la isticmaalo baabkeedii weeye yacnii biyihii dadku ay ku wixii ka soo hadhay ee baaqiya ee weelka ku hadhay in waxa weeye la isticmaalo oo lagu weysaysto wa amara waa amray jariir bnu cabdillaah waa albajali ahlahu ehelkiisa an yatawada'u inay ku weysaystaan bifadli siwaakihi yacnii cadaygiisa baaqiga ka soo hadhay waxa weeye inay ku weysaystaan sida alfaadda kale caddaynayaan Eh, ama lafdiga waxa weye laga soo naqliyey yani biyihii ayaa cadaygii uu ku cadayday ayuu biyihii lagu weysaysanaya ama la isticmaalaya ayuu geliyey marka biyaha noocaasa ee la isticmaalayay ee walibana cadayga wixii ka soo hadhay ay ku dhaceen fadladii cadayga waxa weeye in la isticmaalaa inay bannaan tahay waxna aana yeelin biyaha yeeli qaala waxa uhi bukhaari xadaana aadam iyas acalani qal xadaana shucba bn اxajaaj qal waxa ui xadaana اlxakm walxakm bn cutayba qal waxa ui samictu aba juxayfa radi اllah taal can wahb bn cabdاlah assuwaai baa loo yaqaana samictu waan maqlay aba juxayfata yaquulu xaaluu leeyahay kharaja waa soo baxay calayna dushayada rasuul اllahi sal اllah alayh waslam baa soo baxay bilhaajarati gadiidka yani maalinka barhtamaheeda xilliga kulaylaha ah fa utiya waa loo keenay biwaduu'in biyo lagu weysaysta loo keenay fatawada'a waa weysaystay fajacala annaasu dadku waxay gudagaleen yaakhuduuna inay qaadanayaan min fadli waduu'ihi biyaha ka soo hadhay waxa weeye baaqigiisa inay qaadanayaan fayatamasaxuuna bihi waa isku masaxayiin fasala nabiyu sal allahu alayhi wasalam nabigu waa tukaday auhra uhurka ayuu tukaday rakcatayni laba waa gaabinaya socdaal buu ahaa wlcasrana waa tukaday rakcatayni laba ragcadood buu ka dhigoo tukaday wlxaal bayna yadayhi iyadoo hortiisa ay taallo waxa weeye canazatun waxa weeye murjiskii ayuu nabigu ka ka taagayey maadaama meel banaana uu ku tukanayay eh, xadiikani wuxuu inoo tilmaamaya biyaha lagu weysaystay laba mid weeye biyahaasi inay noqdaan biyo weel inta aad ku weysaysatay xubnihii weysada ka daatay waa biyaha loo yaqaano mustacmalka loo yaqaano fadli waa lagu sheegaa fadlu lwuduu biyihii lagu weysaystay waa baaqi ka hadhay waa haddii dib ay ugu noqdaan oo aanay dhulka ku daadan waxaa kaloo loo isticmaalaa keligii aad ku weysaysanaysay biyihii kaaga hadhay hadda xadiikan waxaa looga jeedaa nabigu calayhi salaau wasalaam biyihii ku weysaystay wajacala annaasu yaahuduuna min fadli wuduu'i biyihii ku weysaystay weelka wixii ku hadhay ayay saxaabadu waxa weeye isku masaxayeen oo isku maydhayeen yani nabigay ka barakaysanayeen calayhi salaau wasalaam waxaa kaloo lagu macneeyey markuu nabigu weysaysanayay calayhi salaau wasalaam biyihii xubnihiisa ka daadanaya ka duulduulayay inay qacmaha hoos dhiganayeen oo biyaha noocaasa ee jirkiisa taabtay nabiga calayhi salaau wasalaam ay ka barakaysanayeen ha kala weynaadaan oo biyihii jirkiisa wada taabtay ka da'ay ha ka bara bataan biyaha kale laakiin biyaha weelka ku hadhay laftooda nabigu qacantuu gelinaya alayhi salaau wasalaam marka qacantiisii sharafta badnayd biyihii la dhexgeliyey laftooda waa barakoobayen barakada noocaasina nabigay gaar ku tahay waayo shayga barakadiisu daliilunbaa sheega wax daliil uu sheega inuu barake barakadu waa inuu khayrkiisu bato waxa sheegaya daliilun baa sheegaya barakada macnawiga ah ee waxaa la barakeeyey biyooyin sida zamzam oo kale waxaa la barakeeyey goobo iyo magaalooyin waa la barakeeyey masjid maka iyo madiina iyo wixii la mida ah. nabigu waa ugu duceeyey calayhi salaau wasalaam nebi ibraahimna maka ayuu u waa goobo barakaysan xiliyaa la barakeeyey sida laylat lqadriga tobanka bisha ramadaan ugu dambeeya tobanka dilxija ugu horeeya wixii lamida ah. khayrkoodaa badan marka waxa la barakaynayo daliil baa sheega way jiraan culimmada qaar shuraaxda odhanaya dadka saalixiinta nawowiiyo sida ay leeyihiin dadka waan wanaagsanee xaalkoodu wanaagsan yahay waxay la yihiin nabiga calayhi salaatu wasalaam iyagana waa laga barakaysanaya barakat lwliya waxa loo yaqaano laakiin ta noocaas waxaynu leenahay nabi maxamed alayhi salaau wasalaam dabadii qof daatadiisa laga barakaysanaya wax jira maaha laakiin waa laga yaabaa khayrkiisa kale ama cilmigiis ama cibaadadiisa lagaga dayanayo khayr uu leeyahay dadka inay wax ka soo gaadhaan waa laga yaabaa ta noocaasa cidima diidana laakiin barako daatadiisa loo sugayo ama laysku masaxayo ama hambadiisa la sugayo iyo wixii lamida ama meeshuu cagta dhigay laga daba dhigayo tan noocaasa nabiga unbaa iskale calayhi salaau wasalaam daliilna waxaa inoogu filan nabiga dabadii waxaa saxaabada ugu fadli badnaa oo ugu cilmi badnaa oo laysku waafaqsanaa oo saxaabaduna ay wada ogaayeen waa abi bakr radi allahu tacaala canhu taa iyo wax u dhowna laguma samayn marka ijmac saxaaba saxaabada ayaa ijmac laga hayaa camaliya inaanay qof saxaabiya kaainan inaanay daatadiisa iyo jasadkiisa ka barakaysan saxaabadiibaa laga haya walow kaana khayran la sabaquuna ilayh haddii wanaag ku jirana yagaa samayn lahaa maxalushaahidku waxa uu yahay biyaha weelka ku hadhay ee baaqiga ah in isticmaalo wax basiya inaanu ku sugnayn ama qaybta kale yada axaadiista dambe dhigan doonaa biyaha mustacmalka loo yaqaan wa qaala abu muusa abuu muusa waxa uu wa abu musa alashcari wa cabdulaahi bni qays daca nabiyu sal allahu alayh wasalam nabigu waa u yeedhay biqadaxin weel buu u yeedhay ama weyso fiihi ay ku sugan tahay maaun biyo uu ku sugan yahay faasla waa maydhay yadayhi labadiisa qacmood wa wajhahu wejigiisa ayuu maydhay fiihi wmaja fiihi waana ku tufay nabigu calayhi salaau wasalaam uma qaala lahuma wuxuu ku yidhi labadooda waa bilaal ya abi muusa ishraba minhu kacba wa afriqa ku shuba biyahaas calaa wujuuhikuma wejiyaalkiinna ku shuba iyo wa nuxuurikuma dhuumihiinna yani iyo laabihiinnana ku shuba biyahaas say uga barakaystaan xadiikan abi muusa waa inoo iman doonaa insha allahu tacala halkiisuu noogu iman doonaa hadda imaam albukhaari mucallaq buu ka dhigay wuxuuna u keenay nabigu calayhi salaau wasalaam biyuu isticmaalay oo wuxuu ku maydhay wejigiis iyo qacmihiis ujeeddadiisuna waxay ahayd biyahaas ka daadanaya jidhkiisa saxaabadaasi inay ka barakaystaan horena nabiga waa u weydiisteen calayhi salaau waa siiyey biyihii ka daatay wejigiisa iyo qacmihiisa ayuu nabigu weelka dib ugu celiyey walibana waa ugu tufay nabigu alayhi salaau wasalaam yani biyo afka ku qaatay oo ku luqluqday ayuu weelkii dib ugu celiyey ujeeddaduna waxay ahayd labadaa saxaabi waa abi muusa iyo bilaal inay biyaha noocaas ka barakaystaan maadaama ay biyo jirkii nabiga calayhi salaau wasalaam ka soo noqday waxaynu ka qaadanaynaa biyaha noocaasa isticmaalka la isticmaalayaa inay bannaan tahay hadday tahay cabid haddii ay tahay in lagu weysaysto haddii ay tahay jidhka in la mariyo iyo wixii la mida inay bannaan tahay waayo biyaha isticmaal la isticmaalay haddii ay ku najaasoobayaan waxa weeye nebigu calayhi salaatu wasalaam uma ogolaadeen horena waataynu usoo tilmaannay xukumka nebiga loo jideeyey calayhi salaatu wasalaam dadkuna inay la mid yihiin wixii daliil gaara uu tilmaamay mooyaane nabigu wuxuu la gaaray calayhi salaau wasalaam in laga barakaysanayo biyaha jidhka ka daatay inay aahir yihiin dadkuna waa kala mid xadiiku wuxuu daliil u yahay cala ahaarati lmaai lmustacmal biyaha la isticmaalay ahaaradiisuu daliil u yahay biyahaas inaanay najis ee abu xaniifa laga soo wariyey waana sida uu u wata imaam lbukhaari qolada odhanaya biyahaasi waa najis oo in la ma bannaana qoladaa qowlkooda lagu bushinaya oo lagu radinaya waxaa la tilmaamaya biyaha isticmaalkoodu inuu bannaan yahay laakiin isticmaalka noocaasa ma laga dhigaya haddii la yidhaahdo waa daahir kuwa lagu tahaaro qaadanayo oo lagu weysaysanayo ama janaabada la yskaga maydhayo waa masale khilaafiya imaam shaafici sida la yaqaano waxa uu leeyahay waa aahir laakiin muahir ma sidooda waa u aahir waxbaa lagu maydhanaya oo waa la isticmaalaya laakiin weyso iyo usluljanaaba iyo wixii lamida ma gelayaan khilaafkaasaa ku jira culimmada qaarna waxay leeyihiin biyayowa kaley la mid yihiin biyayowa kale ayay la yihiin sidaasaana asala waayo daliil ka saaraya biyanimada waxa weeye lama hayo diyanimo waxay ka baxayaan hadday isbedelaan oo iyo finto iyo wax lamida lagu magacaabo ayay biyanimada ka baxayaan biyuhuna waa laba waa biyo daahira oo lagu dahaaro qaadanayo iyo biyo najisa biyuhu waa labadaas ka saddexeeya biyo waa wixii magaca biyanimada ka baxay biyaba ahaado asalkiisu biyaha ka soo jeedo laakiin hadduu isbedelo dhadhan ama midab magacii biyanimaduna ay ka guurto isaga biyaba ku sheegi mayno magaciisaa lagu sheegaya ama shaah ama caano ya ama sharaab wixii uu noqday baa lagu sheegaya marka biyaha labaa isugu soo hadhay waa biyo magacii biyo baaqi ku ah laakiin najisa najaasoobay iyo biyo magacii biyanimo baaqi ku ah laakiin aahira hadduu aahir yahay biyana uu yahay wuxuu noqonayaa mid lagu dahaaro qaata noqonaya laakiin qofka dee u dhibsanaya biyo baaqiya weelka dib ugu noqdo lagu weysaystay waayo nafta way ku adag tahay waxa weeye dee ku khasbi laakiin waxaynu hadda ka hadlaynaa xukumka sharcigaa baynu ka hadlaynaa waa biyihii mustacmalka ah walibana mustacmalka shaaficiyadu ay sheegayaan waa mastucmila fii fardin waa kii waajib loo isticmaalay wey waajib loo isticmaalay ka hadalka ku jiraa waa kaas laakiin maydhada labaad iyo ta saddexaad weysada iyo tajdiidinta weysada la cusboonaysiinayo ka noocaasi mustacmal maaha mustacmal noqon maayo qala waxa uri bukhaari xadaana caliy bnu cabdillaah ibni jacfar almadini waa imaamkii jaliilka ahaa waa ninkii bukhaari uu nafsi cinda axadi ila cinda caliy bni lmadiini ninka keliya ee marka aan la joogo naftayda aan yaraysta waa caliy bni lmadiini qaala waxau hi xadaana yacquub ibnu ibrahim ibni sacd ibni ibrahim ibni cabdiraxmaan ibni cawf qaala waxau hi xadaana abi can saalix wa saalix ibni kaysaan almadani waa ninkii waayeelka ah can ibni shihaab qaala waxa hi ahbaranii waxa ii warramay maxmuud bnu rabiic ibni suraaqa horeynu soo mar qaala waxau hi wahuwa isaguna alladii kii weeye maja rasuulu llaahi sal allahu alayh wasalam rasuulka alla uu ku tufay fii wajhihi wejigiis walxaal huwa hulaamun isagoo wiilah oo aan qaangaadhin min bi'rihim ceel ay lahaayeenna biyihiisii nebigu uu an miswr waa curwat bn zubayr bn اcawaam an miswr bni mahrama iyo waayrihi miswar cidaan ahayn waa marwan bn اlxakam waana laynoo cadayn doonaa halkeeda abwaabta soo socota almaaai wasiya yuadiqu xaal uu rumaynaya kulu waaxidin mid kasta oo minhumaa labadooda ka mida saaxibahu saaxiibkiisa uu rumaynayo yani aanu beeninayn warka uu waa xadiikii sulx xudaybiya waa xadii dheero inoo iman doona waxa uu yidhi waida tawadaa nabiyu sal allahu alayhi wasalam nabigu marka uu weysaysto kaaduu waxay ku dhowaanayeen yaqtatiluuna inay ku dagaalamayaan calaa waduu'ihi biyihii uu ku weysaystay nabigu alayhi salaau wasalaam ayay ku dagaalamayeen waa markii waxa weeye loo kala dab qaadayay nabiga alayhi salaau wasalaam iyo waxa weeye ahlu makka markuu nabigu doonaya inuu cumraysto meesha xudaybiya la yidhaahdo maka u dhow ayaa ragga u yimi waxaa ka mida ah curwat bnu mascuud athaqafi nabiga iyo saxaabadiisu u yimi siuu wada hadalka u galo markuu ka noqday ayuu dadkii quraysheed wuxuu u tilmaamayey nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisu xaalkoodu siduu ahaa waxyaabaha uu ka sheegay waxaa ka ahaa wida tawadaa kaaduu yaqhtatiluuna calaa wuuuih yani haddii nabigu weysaystana siday u jecel yihiine nabiga u danaynayaan biyaha ka qubanaya way isku dilayeen si ay isugu masaxaan ikhtitaalkuna daahirkiisa ma aha yani si dhaba in loo dagaalamay ma aha laakiin baratanka ay u kala baratamayaan ay u kala dheeraynayaan biyihii ayaa laga soo qaaday dadaalka ay ku dadaalayaan xaalku inuu ka dhigan yahay inay ku dagaalamayeen laakiin laguma dagaalamayn eh, xadiikuna wuxuu inoo tilmaamaya masladeenu ka soo hadalnay biyihii nabigu isticmaalay calayhi salaau wasalaam saxaabadu inay ka daba isticmaaleen biyahaasna isticmaalkoodu u bannaan yahay daahirna ay yihiin ayuu xadiiku tilmaamay qaala waxa uhi bukhaari xadaana cabduraxmaan bnu yunus albaqdaadi almustamli horaynu soo marnay qaala waxa uhi xadaana xaatim waa xaatim bnu ismaaciil alkuufi can iljacd waa aljacd bni cabdiraxmaan bni ws almadani alkindi waa min bani kinda qaala wuxuu hi samictu saa'ib bna yaziid alkindi ayaan maqlay yaquulu isagoo leh dahabat way la tagtay bi aniga khaalati habaryartay baa ila tagtay ila nabiyi sal allahu alayh wasalm nabiga xaggiisa intii ka ahaatay faqaalat waxay tidhi yaa rasuul allah rasuulkii allow ina bna ukhtii wiilka walaashay dhashay waqicun waa mid luguhu ay xanuunayaan alfaada qaarna waxaa ku yimi wajicun waa mid wajicun waicun waa aalaam fi lqadamayn bay ku macnayeen wajicunna waa xanuunkii la garanayay waa xanuunkii ina bna ukhtii wajicun waa mid xanuunsanaya famasaxa ra'sii madaxayga ayuu masaxay nebigu wadacaa lii waa igu duceeye bilbarakati khayr buu igu duceeyey uma tawadaa waa weysaystay nebigu fasharibtu waan cabbay min waduu'ihi biyihii uu ku weysaystay uma qumtu waan istaagay khalfa dahrihi dhabarkiisa xaggiisa dambe ayaan istaagay fa nadartu waan eegay ilaa khaatami nubuwati nebinimada shaambadeedii ayaan eegay bayna katifayhi xaal uu yahay labadiisa garab dhexdooda mid ku sugan mila ziri lxajalati waxa weeye xamaamka shimbirta loo yaqaano ee beedkeeda xaaluu la yahay yani muuqaalkiisu zir waa beedkiibaa looga jeedaa alxajalatina waa shimbirta qoolayda ama xamaamka loo yaqaano wuxuu tilmaamayaa khaatamu nubuwa sida wuu ekaa alfaada qaar ku yimi xadiiku leeyahay oo saxiixaynka ka baxsan mila ziri lxajala ay mila bayd xamaama axaabigu uu sidaa leeyahay mila bayd xamaama waxa kaloo xajala loo yaqaanaa alxijaal waa guryaha aadka looga shaqeeyey ee daahyada quruxda badan lagu xidhay albuyuut almusayana ayaa waxaa la yidhahdaa xijaal baa la yidhahda midkiina waxaa la yidhahdaa xajala la yidhahda zirkuna waa badhammada badhammadii daahyada ku xidhnaa ama guryaha lagu xidhayey oo kale ayuu u ekaa waa waxay xilligooda yaqaaneen labadaba waa lagu macnayay yani sida beedka xamaamkao kale u ama sida badhamada guryaha lagu qurxiyo daahyada iyo guryaha lagu qurxiyo ayuu shabahay marka inagu de beedkaynu hadda fahmayna badhamadii xilligaa la isticmaalaya fahmi mayno ku soconayna xadiikan wuxuu tilmaamaya masaladii aynu ka soo hadalnay oo waxa weeye saa'ib ibnu yaziid wuxuu isticmaalayay biyihii nabigu calayhi salaatu wasalaam uu ku weysaystay biyihii ka hadhay ama biyihii xubnihiisa ka daatay ayuu isku daweeyey baabun wuxuu baab u yahay man axad madmada luqluqday wastanshaqa kole tafaasiish waxay noogu iman doontaa xadiikaas baabu fadaa'il nabiyi sal allahu alayh wasalam nabiga iyo fadaaishiisa iyo wuxuu gaar la yahay baabkaasaynu kaga hadli doonnaa insha allahu tacaala wuxuu baab u yahay man madmada kii luqluqday wastanshaqa sandaarsaday min harfatin qaadasho waaxidatin kelia yacnii hal qaadasho oo biyihii uu gacantiisa ku qaadanayo ayuu ku samaynayaa luqluqasho iyo sandaarsi labadaba labadaba hal mar buu samaynaya waa aljamcu baynahuma waa in la kulmiyo luqluqashada iyo sandaarsiga hal qacan lagu kulmiyo masladaasa laga hadlay qaala waxa uhi bukhaari xadaana musadad ibni musarhad qaala waxa uhi xadaana khaalid ibnu cabdillaah qaala waxau hi xadaana camr bnu yaxya can abiih can cabdilaahi bni zayd in badan buu sanadkan inugu soo noqnoqdo annahu afraqa waa ku shubay min alinaai weelka xaggiisa calaa yadayhi labadiisa qacmood buu kaga shubay faasalahuma labadiisa qacmood buu ku shubay weelka xaggiisana waa ka shubay faasalahumaa waa maydhay labadii qacmood uma asala waa maydhay aw madmada ama waa luqluqday wastanshaqa waa sandaarsaday min kafatin ay min kafin kaf keliya oo waaxidatin kelia kafatin luqada tada laguma hayo sidaa ogeed baa riwaayaat badan oo bukhaari ku sugan waxaa ku yimi min kafin waaxidin luq ahaanna waa sidaas kaf baa la yidhaahdaa kafatun laakiin riwaayadan saasay tilmaamaysa laakiin asal ahaan luqadu waa min kafin kaf waaxidin keli ah fafacala waa sameeyey dalika sidaa alaaan saddex goor buu sameeyey yacnii hal qaadasho ayaa lagu luqluqanaya laguna sandaarsanaya faghasala waa maydhay yadayhi labadiisa qacmood ila lmirfaqayni labada suxul iyadoo ay weheliyaan maratayni maratayn laba goor laba goor ayuu waxa weeye ma shay buu masaxay aqbala soo qaabilay iyo wamaa adbara kii jeestay yacnii xagga hore iyo xagga dambaba wa hasala waa maydhay rijlayhi labadiisa lugood ila alkacbayni ay maca alkacbayni iyadoo labada canqow ay weheliyaan uma qaala waxa uu ihi saxaabigu haakadaa sidaas wuduu'u rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam ayaa weysadii rasuulku ahayd yacnii qaabkaasuu weysaystay xadiikan wuxuu daliil u yahay masalada ku saabsan waana ta imaam bukhaari u baabaysanayo marka la luqluqanayo sandaarsina la samaysanayo ma la kala soocaya oo bimacnaa biyaha inta la qaato in lagu luqluqdo haddana mar labaad la qaato lagu sandaarsado fasli baa la yidhaahdaa mise waa la jamcinaya xadiikan cabdulaahi bnu zayd oo de kamida axaadiista aadka u faahfaahisay masalada qaabka nabigu u weysaysanaya alayhi salaau wasalaam masaladaas si cad buu sheegay ta nabigu sameeye alayhi salaau wasalaam waxay ahayd in saddex jeer sandaarsi iyo luqluqasho la sameeyo laakiin aan la kala soocin yani saddex jeer baa qacmaha biyaha lagu soo qaadanaya ee halkii qaadashana labadaba waa la kulminaya waana lagu luqluqanaya waana lagu sandaarsanaya waana ta nawowi ay xoojinaya inay leeyihiin ta adiladu ay caddaysay waa taas ta afdalkaahina waa ta in saddex laga dhigo lana jamciyo lana jamciyo ama axaadiista tilmaamaysa fasliga axaadiista fasliga tilmaamaysa kaana yafsilu bayna almadmadati walistinshaaq axaadiista noocaasi ma xoog badnaa axaadiis xoog badan labadooda in la kala sooco oo la kala qaado marka sida ugu mudani waxay tahay in la jamciyo madmadada iyo istinshaaa in la jamciyo waxay sheegaan shaaficiyadu markay ka hadlayaan in lagu sii mubaalaqoodo jamcinta oo hal sacab inta la qaato waxa weeye hal mar inta la qaato madmadada iyo istinshaaq iyo saddex goora waxa weeye la jamcinay waa xaalada ugu kooban wey xawaal baa ka soo baxaysa waxa ugu fog fasli in la kala sooco labada mid walbana saddex laga dhigo waxaa ka soo baxaya lix qaadasha ka soo baxaya lixda qaadasho mid walbana waxa weeye loo samaynayo sandaarsigeeda mid walibana ay leedahay luqluqashadeeda yacni biyuu qaadanaya waa ku luqluqanaya mar labaad buu qaadanaya waa ku luqluqanaya mar saddexaad buu qaadanaya waa ku luqluqanaya wuxuu bilaabayaa sandaarsigii biyuu qaadanaya waa ku sandaarsanaya mar labaad mar saddexaad waa lix qaadasho wey oo mid walba luqluqashadiina saddex laga dhigay sandaarsigiina saddex laga dhigay taasi waa cidhif waxaa dhinaca kale ah in waxa weeye hal mar inta la qaato halkii mar lagu luqluqdo laguna sandaarsado oo saddexdii luqluqasho iyo saddexdii sandaarsi intaba la sameeyo laakiin waxaa lagu samaynaya ay tahay hal qaadasho keliya hal sacab oo keliya taasina waa jamciga halkiisa ugu dambaysa laakiin xadiidkan intuu tilmaamayo axaadiistana lagu caddeeyey uguna habbooni waa in saddex goor la qaato lana jamciyo yacni biyihii la qaatay qacanta lagu siday mid kastaba lagu luqluqdo lagu sandaarsado ta noocaas ayaa ugu mudan waana taxdiidku inoo tilmaamayo e, madmada wastanshaqa way wada socdaan min kafatin waaxida hal kaf oo keliya ayaa luqluqasho iyo sandaarsi labadaba lagu sameeyey baabu masxa ra'si wuxuu baabu yahay madaxa in la masaxo maratan hal mar in la masaxo qaala waxa uri waa sulaymaan bnu xarb alsdi horaynu usoo mar qaala waxa uhi xadaana wuhayb haddaynu soo marayna waa wahayb bnu khaalid qaala waxa uu xadaana camr bnu yaxya can abiih qaala waxa uhi shaahidtu camra bna abi xasan almaazini sa'ala waa weydiiyey cabdallah ibna zayd ibni caasim wuxuu weydiiyey can wuduu'i nabiyi sal allahu alayh wasalam waysada nabiga hadda biyaha loogama jeeda ficilkiibaa looga jeeda can wuduui nabiyi sal allahu alayhi wasalam ee nabigu qaabka uu weysaystay ayuu weydiiyey fadacaa waa u yeedhay saxaabigii bitawrin weel oo min maain biyoah biyo ku jiraan fatawada'a lahum waa u weysaystay fakafaa waa ku shubay yadayhi labadiisa qacmood ayuu biyihii ku faasalahuma waa maydho alaaan saddex goor buu maydho uma adhala waa geliyey yadahu qacantiisa filinaai weelkiibuu geliyey famadmada waa luqluqday wastanshaqa waa sandaarsaday wastanara biyihuu ku sandaarsaday buu soo celiyey alaaan saddex goor bialaai harafaatin saddex waxa weeye qaadasho oo min maain biyo ah madmadada iyo istinshaaqii waa wada socdaan laakiin saddex qaadashaa loo qaatay qaadasho kastana waa lagu luqluqanaya waana lagu sandaarsanaya uma adhala waa geliyey yadahu qacantiisa filinaa'i weelkiibuu geliyey faasala waa maydhay wajhahu wejigiisa ayuu maydhay alaaan saddex tartiibku maqsuud ma ah uma adhala waa geliyey yadahu qacantiisa filinaai weelkii faasala waa maydhay yadayhi labadiisa qacmood ila mirfaqayni ay maca almirfaqayni iyadoo labada suxul laga gaadhayo maratayni maratayn laba laba goor uma adhala waa geliyey yadahu qaacantiisa filinaai weelkii famasaxa waa masaxay biraasihi madaxiisa ayuu masaxay faaqbala waa soo qaabilay biyadayhi labadiisa qacmood wa adbara bihima waana jeediyey uma adhala waa geliyey yadahu qacantiisa filinaai weelkii faasala waa maydhay buhaari waxa ui wxadaana musa wa musa bnu ismaaciil atabudaki qaala waxa ui xadaana wuhayb wa wuhayb bnu khalid albahili qaala waxa ui masaxa waa masaxay ra'sahu axaabigu madaxiisa maratan mar keliya ayuu masaxay oo aan mar labaad lahayn imaam albukhaari baabka wuxuu u baabaysanaya madax ma hal mar baa la masaxaya mise saddex jeer baa la masaxaya waxaynu kaga soo hadalnay masaladaas xadiikii alwuduءu aa oo la sheegay xadiikii xumraan ibni aban an cumaan ibni cafaan uu tilmaamay weysada nabiga alayhi salaau wasalaam inuu weysaystay weysada nabigana markuu weysaystay xubnihii saddex saddex buu maydhay waxaan madaxa ka ahayn wa masaxa birasihi madaxiisa hal mar buu masaxay xubnaha kalena asala aaaa baa la halkaasaynu kaga soo hadalnay waxaynu tilmaannay maadaama masiixitaanka la fududeeyey hal mar baa laga dhigay hal mar baa u munaasiba maydhidana saddex baa laga dhigay haddii masixitaanka laga dhigayo saddex laga dhigayo waa la oo masixitaanku hadduu soo noqnoqdo wuxuu noqonaya ama shabahaya maydhitaan buu noqonaya maadaama la khafiifiyey oo masixitaan laga dhigay ayaa tira loo khafiifiyey oo waxaa la jideeya hal mar in la masaxo ayaa laynoo jideeyey waana sida nabiga calayhi salaau wasalaam ka sugan xadiiu cumaan ibni oo weysada nabiga lagu faahfaahiyey baa tilmaamaya xadiiu cabdilaahi bni cabaas baa laga qaadanaya waxaa laga qaadanaya xadiikan waxa weeye cabdilaahi bni zayd ayaa laga qaadanaya welibana xadiiu cabdilaahi bni cabaas isagu daliilnimadiisa kuma cadda waayo xadiiu cabdilaahi bni cabaas hal hal mar baa laga dhigay xubnahoo oo madaxu ka mid yahay laakiin xadiiu cabdilaahi bni zayd xubnaha qaybna saddex baa laga dhigay qaybna labaa laga dhigay laakiin madaxii hal mar baa laga dhigay waana tan la cadeeyey xadiiu cumaan bnu cafaanna xubnahoo dhan saddex saddex baa laga dhigay madaxiina hal mar baa la tilmaamay marka waxaan leenahay raajixu waa tan noocaasa weeye way jirtaa riwaayaadka qaar oo xadiidka cumaan bukhaariiyo muslim isku waafaqayaan saxiixaynka ka oo sanadkoodu xoog badnayn oo tilmaamaya masaxa biraasihi aaaan nabigu madaxiisu masaxay saddex goor laakiin culimmada qaar waxay ku xukminayaan shuduud bay ku xukminayaan inaanay xoog badnayn marka sida raajixa waxay tahay madaxa hal mar in la masaxayo qofka isu geeya sida bacdu ahlilcilmi ay ku tageen riwaayaadka aan xooga badnayn isu geeya isku kabkaba ay yidhaahda majmuucood waa isxoogaynayaa inuu saddex ka dhigo waxa weeye lagu bidcayn maayo haddii sidaa waxa weeye cidi u iilato laakiin ma xoog badna waxaana jirta qaacida ah xadiidku hadduu madax bannaan yahay oo uu mustaqil yahay oo asanidiisa kala duwan dacfi uu ku sugan yahay ka noocaasa masale in laga qaato laysu geegeeyo wax dhiba ma laakiin xadiiku hadduu saxiixaynka ku sugan yahay riwaayaad badanna uu leeyahay dad badanoo lagu kalsoon yahayna ay soo wariyaan oo ay inoo yimaadaan riwaayaad aan xoog badnayn waxa weeye maadaama saxiixaynka ama bukhaari iyo muslim ay ka baydheen tan noocaasi waxay faaiideynaysaa acfibay siyaadinaysa laakiin haddaanay saxiixaynka ku iman lahayn waa loo meeldayi lahaa waa la soo dhowayn lahaa laakiin maadaama aynu hayno riwaayaat aad u badan oo bukhaari iyo muslim ku yimi oo tilmaamaya nabigu calayhi salaau wasalaam madaxa hal goor inuu masaxay xadiika laga hadlayaana uu yahay xadiiu cabdilaahi bni zayd iyo xadiiu cumaan ibni cafaan waxa weey inaan la aqbalin baa xoog badan marka qawaacidda xadiika lagu socdo raadu shaykayni canhuma tuujibu cilatan wahnan fi xadii bay yidhaahdaan bukhaariyo muslim riwaayaadkaa tilmaamaya madaxa in saddex goor la masaxay way arkeen way hayeen baydhitaanka ay ka baydheen waa cilo xadiika lagu cilaynayo baabkanoo kalena way tilmaamaysaa oo waa laga qaadanaya baabun wuxuu baab u yahay wuduu rajuli ninku inuu ku weysaysto ama la weysaysto maca mraatihi xaaskiisa yani ninka iyo xaaskiisu hal weel inay ku wada weysaystaan ayuu baab u yahay wa fadli wuduu'i almar'ati haweenayda biyihii ka hahay biyihii weysadee ka hadhay in lagu weysaysto ayuu waxa weeyaan baab u yahay ama wa baabu fadli wuduu'i lmar'a de waxa looga hadlayaana waa in lagu weysaysta la isticmaalo gabadha biyihii ka soo hadhay wa tawada'a waa weysaystay cumar waa cumar bn khaaab biamiim ay bilmaa xamiim waxa weeye biyihii waxa weeye kululaa bilxamiim yani waa ifo wuxuuna sifa u yahay mancuut xadfan oo la ysla garanayo ay bilmaai alxamiim wma min almancuuti wاnnacti cuqil yajuusu xadfuhu wa fi nacti yaqil mancuudka ilaa xadfaa badan waa sida halkanoo kale bilxamiimi ay bilmaai xamiim kii la sifaynayay baa la xadfay ifadiina waa la daayay ama nactiga in la xadfo mancuudka uu joogo isagu ma badna yaudu kula safiinatin asba kula safiinatin aalixatin safiinatin mancuudkii waa la sheegay laakiin nactigii baa xadfan biyo kulul in lagu weysaysto wa min bayti nasraaniyatin waxa weeye gabadh kiristaana gurigeedana in laga weysaysto waxa weeye inay bannaanta cumar waa ka weysaystay tawada'a bimaain xamiim biyo kululna waa ku weysaystay wa min beyti nasraaniyatin gabadh nasraaniyada gurigeedana waa ka weysaystay yani weelkeediibu isticmaal weelkeedii ayuu isticmaalay sidaasaa wanaagsan riwaayaadka qaar waxa ku yimi tawadaa cumaru bilxamiim min beyti nasraaniyati oo laga dhigay hal masal inay tahay ama hal iso biy kululna waa ku weysaysta biyahaasoo min beyti nasraaniyatin gabar kiristaana gurigeeda xaggeeda ka ah laakiin waa laba aar oo kala duwan wey biy kululna sideedu ugu weysaystay gabar kiristaanana biyaheedii ama ha kululaadaan ama kuwa qabo ha noqdaan waa ka weysaystay waa laba masal wey qaala waxa ui bukhaari axaadiisa inoogu iman doontaa insha allahu tacaala biyo kulul in lagu weysaystaa wax basiya ma laha wax basiya ama dhiba waxa weeye ma laha shaaficiyada waxay yidhaahdaan biyuhu haddii ay ku kululaadeen quraxda oo dab lagu kariya aanay ku kululaan cadceeddu ay kululaysay weelkuna uu yahay weel waxa weeye muntabica oo ka samaysnayn nuxaas iyo xadiid iyo ka samaysan jawiguna uu aad u kulul yahay meeshuna ay meel aad u kulul tahay biyuhuna ay aad u kululaanayaan shuruud noocaasa u dhigaan bay dhahdaan waa laga fiican yahy karaahiyo in waxa weeye lagu weyse qaato waa karaahiyo laakiin daliil waxa weeye ma tilmaamin hadday caafimaad tahayna qolada caafimaadka loola noqonaya dhibaata hadday ku jirtana caafimaad ahaan ayaa qofka loo odhanaya caafimaadkaaga ilaali laakiin wax dhibi haddaanay ku sugnayn wax dhiba ma laha biyo kulul in lagu weysaystaa dhib ma gabadh kiristaanana weelkeeda in isticmaalo oo gurigeeda laga weysaystaana axaadiis badan baa ku timi qaar inoo iman doonto iyaduna wax dhib ma laha waxa ui bukhaari xadaanaa cabdulaahi bnu yuusuf wa atinisi qaala waxa ui ahbaranaa malik waa imaamkii can naafic mawla bni cumar naafic almadani an cabdlaahi bni cumar anahu qaala waxaa wii kaana rijaalu raggu waa ahaayeen iyo wnisaau dumarku yatawada'uuna kuwa weysaysta fi zaman rasuuli laahi sal allahu alayh wasalam xilligii nabiga jamiican xaal ay yihiin mujtamiciina kuwa kulansan yani meel bay ku wada weysaysanayeen xadiikan wuxuu inoo tilmaamaya aahirkiisa markaynu eegno sida kasoo degdegaysa ragga iyo dumarku inay wada weysaysanayeen eh, riwaayaadka qaar waxaa ku yimi min inaain waaxid weel kliya inay ku wada weysaysanayeen marka weel kliya ayay ku wada weysaysanayeen laakiin fii waqtin waaxid aw awqaatin mutafaria markay weelka keliya ku wada weysaysanayeen ma hal mar bay ku wada weysaysanayeen mise raggu intay ku weysaystaan ayaa markay ka dhammaadaanbay dumarku intay ka daba yimaadaan weelkii ku weysaysanayeen labadaba waa la labadaba waa la yidhi inay kala dambeeyeen waa sida soo degdegaysa culimmaduna ay ku tawjiihiyeen inay kala dambeeyeen oo bimacnaa raggu intay ku weysaystaan waa weysooyinkaasoo kale markay weysadii isticmaalaan ay ka dhammaadaan wakhti loo sameeyo kabacdina dumarku ay imanayeen ku weysaysanayeen sidaa waa lagu tawjiihiyey iyadoo de laga digtoonaanayo ragga iyo dumarka isdhexgalkooda iyo ikhtilaadkooda walibana de xaalada weysada oo dhudhummada iyo waxa weeye iyo ay muuqanayaan macnaha labaad waxa uu yahay inay xitaa hal waqti ku wada weysaysanayeen laakiin ay ahayd qabla nuuul ijaab intaan ijaabka la waajibin ragga iyo dumarku inay kala soocmaan intaaan la waajibin macnahana waa lagu macnay laakiin waxay culimmadu isku waafaqsan yihiin hadda ta noocaasa inaan la ogolayn haddii aanay xaas isu ahayn ama maxram isu ahayn nin iyo xaas ajnabi kala ah ogayaan isu ah baaldi oo labaduba ay isku horweysaysanayaan oo qacmahoodu isdhaafayaan sharciga alle inay xaaraan tahay waa ijmac wey waa laysku waafaqsanyi xadiikana labada macna lagu macnay waxaana iska jirta alla subxaanahu wa tacaala in waxa wey ama sharcigeenna dadka la imtixaamayo oo axaadii mushkila ama macnahooda hore aan loo fahmayn ama daahirka ka degdegaya uu yahay wax sharcigu aanu ogolayn dadka qaar in lagu imtixaano faama aladiina fii quluubihim zayn fayatabicuuna ma tashaabaha minhu ibtiqaaa alfitnati waibtiqaaa taawiili dadka quluubtoodu leexatay ee lumay waxaa laga yaabaa adilada noocaasa inay ku oo xadiidkanoo kale inuu qaato dabadeedna uu yidhaahdo waxa weeye iskaba dhaaf ragga iyo dumarka in la kala soocee hal weel ama hal kildhe inay qacmaha wadageliyaan baa sharcigu ogoliyah welibana xadiikeeda bukhaari baa soo saaray sida ragga qaar ka dhacday raiisulhaya hayat اlamr biاlmacruuf wاnahyi can اlmunkar nin loo yaqaana axmed alhamidi ayaa mar fitno xilligaan madiine joogay ka aloosay sacuudiga maka waa buqcadii ugu khayrka badnayd ayaa wuxuu gudoomiye u yahay hayat اlamr biاlmacruuf wاnahyi can اlmunkar gudoomiyaheedii wey welibana maka uga talinay waa qiyaasaysaa booska uu joogo ayaa la fitneeyey dabeedna wuxuu fatwooday waxyaaba badan reersuhu inay bannaan yihiin iyo dumarka inaan la kala soocay masaladanuu soo qaatay waxyaabuu daliishanayay ka mid ah. iyo dumarku inay hal weel ku wada weysaysanayaan wuxuu daliishaday oo inoo iman doonta nabigu calayhi salaatu wasalaam asma oo dumaashidiiya oo inoo iman doonta inuu awrka u fadhiisiiyo u soo fuul dabeedna ay ka xishootay dabeedna ay tidhi waxaaban islahaa uulba laakiin waxaan xasuustay cabdlaahi bn ubar waa odaygeedi ubar bn awaam asma ubar bn cawaam hinaasigiisaan xasuusta yani inuu igu arko anigoo nabiga alayhi salaau wasalaam la fuushan nabiga ma tuhunsanaa laakiin khayradu waa wax all subaana watacaala dadka uu ku abuuray w waxyaabahaasoo dhan buu isu geeyey dabeedna waxa uu ihi inanku markuu mootada wato inay inantu xagga dambe u fuushaanay isqabina gayaanka isu ahayn wax dhiba maleh waayo laba ajnabi oo gayaan isu ah waxa wey waa la haya bukhaari baa lagu haya iyadoo meel lagu wada weysaysanay bukhaari baa lagu haya halkaasuu ka baxay laakiin waxyaabahaasoo kale waa nooc imtixaana wey xadiidka culimmadu lagu kalsoon yahay labada tawjiih baa lagu tawjiihinay in la yidhaahdo waa laba waqti bay kala ahaayeen hal wel waa ku wada weysaysanayeen laakiin waa u kala dambaynayeen macnaha labaad haddii lagaba soo qaado daahirkiisa lagu qaado xilli bay ahayd laakiin markii dambe waxa weeye xukumku waa isbedelay oo xijaabkii baa soo degay waxaana la diiday rag iyo dumar inaanay meel ku wada weysaysan ama aanay isdhexgelin baabu sabi nabiyi sal allahu alayhi wasalam wuxuu baabu yahay shubitaankii nabiga waduu'ahu biyihii uu uu ku shubaya calaa muqman calayh mid waxa weeye ee suuxay yani biyihii ka soo haay ee weelka ku hadhay ama biyihii jidhkiisa ka daatay ee weelka lagu shubay qaal waxa uhi bukhaari xadaana abulwaliid waa aayaalisi hishaamna u geeya hishaam bnu cabdilmalik hishaam bnu cabdilmalik qaala wuxuu uhi xadaana shucba waa shucba ibn اlxajaaj can muxamed bn اlmunkadir alqurashi ataymi qaala waxa uhi samictu jaabiran wa jaabir bna cabdillaah yaquulu isagoo leh jaءa waa yimi rasuulu اllahi sal اllahu alayh wasalam yacuudunii xaal uu yahay mid ibooqanaya wa ana mariidun xaal aan ahay mid xanuunsanaya laa acilu anoo aan caqliyaysanayn oo bimacnaa aan waxba fahmayn yani miirkiisumaan ama caqligiisumaan fatawadaa waa weysaysta wasaba calaya dushayda waa ku min waduuihi biyihii weysadiisa ayuu igu shubay facaqaltu yani miyarkiibaa iisoo noqdo waxbaan fahmay faqultu waxaan idhi yaa rasuul liman ilmiiraau dhaxalka yaa iska leh inamaa yariunii in kalamaha waxaa i dhaxlaya kalaalatun kalaala ay dhaxlaysaa kalaaladu waa qofka waalid iyo walad toonna aanay dhaxlayn yacnii walaal iyo adeer iyo wixii la ah ayaa u jooga ubaduu dhalayna ma joogaan ubad isaga dhalayna yacni asal iyo farac toonna meesha ma joogo fa nasalat soo degtay aayat lfaraa'idi aayaddii dhaxalkii suuratu nisa ugu dambaysay yastaftuunak qul illaahu yuftiikum fi lkalaala xadiikanina masaladii hore aynu soo tilmaannay yani nabigu calayhi salaau wasalaam biyihii ka soo haay weelka ku hadhay ama uu ku weysaystay ee xubnihiisa ka daatay ayuu wuxuu ku shubay jaabir bnu cabdilaah oo suuxsan yani maqsuudka ugu weyne waxa uu yahay biyaha noocaase la isticmaalay ee baaqiga ah in waxa weeye la isticmaali karo qofna lagu shubi karo ayuu xadiiku inoo tilmaamaya baabun wuxuu baabu yahay aluslu maydhitaan iyo wlwuduuu weyso aluslu maydhasho asli haddii la yidhaahdo waa xubin la maydhayo alusluna waa maydhashadii la maydhanay baabun wuxuu baabu yahay aluslu maydhasho iyo wlwuduuu weysasho fi lmikhdabi sixni dharkii lagu maydhanayo ama lagu weysaysanayo iyo wlqadxi koobabkii iyo wlkhashabi weelkii ka samaysnaa qoriga ka samaysnaa iyo wlxijaarati dhagaxaanti biyaha lagu shubanayay waa weelal noocyadoodii kala duwan wey mikhdab waxaa la yidhaahdaa waa sixniga dharka lagu maydhe ballaadhan wey wayna dhacdaa in loo isticmaalo sida xadiidkanaynu ka arki doonno ee ibriiqa in loo isticmaalo yani weelka waxa weeye afka dhuuban leh ibriiqiya wixii la mida ah iyo waysada iyo wixii la mida ah, in loo isticmaalana way dhacdaa laakiin inta badan waa sixni dharkii xitaa lagu fadhiisanayay kaanat tajlisu ixdaana fi lmikhdabi baa axaadiista ku timi yani dastiga iyo mikhdabka waxaa loo isticmaalaa sixniga ballaadhan baa loo isticmaalaa ee maryaha lagu mayo qaala wuxuu uhi bukhaari xadaana cabdullaahi bni muniir nusakda qaar waxaa loo dabdiya munayir laakiin sax maaha muniir weeye almarwazi samca waa maqlay cabdallah bna bakrin abu wahbin almasri qaala wuxuu uhi xadaanaa xumayd waa ibni abi xumayd aaiil xumayd awiil buu caan ku yahay horena waa usoo tilmaanay qofka khilqigiisa ama tilmaantiisa iyo abuurkiisa in lagu sheego xumayd dheer ayaa loodhan jiray ninkan can anasin wa anas bni malik qaala wuxuu uhi xadarat salaa alaadiibaa soo gashay faqaama waa istaagay man mid baa istaagay kaana ahaaday qariiba daar gurigiisu miduu dhow yahay ilaa ahlihi ehelkiisa ayuu u tegey yani u weyse wa baqiya baaqi bay noqdeen qoomun qolo soo hadhay fa utiya rasuulu llaahi sal allahu alayh wasalam rasuulkii alla loo keenay bimikhdabin weel baa loo keenay min xijaaratin dhagax ka samaysan fiihi ay ku sugan tahay maaun biyo uu ku sugan yahay fa saura waa yaraaday almikdabu weelkiibaa yaraaday an yabsuda fiihi inu ku faafiyo oo u geliyo kafahu qacantiisa yani weel yar oo cidhiidiya ayuu ahaa yani salkiisa ayaa yaraa fatawadaa alqowmu qowmkii waa weysaysteen kulluhum dhammaantood qulnaa waxaanu idhi kam kuntum imsa ahaydeen qaala waxau idhi amaaniina waziyaada siddeetan iyo dheeraad baanu ahay yani nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu ku weysaystay waa barakeeye nabigu calayhi salaau wasalaam biyihiina waa bateen sida waxa weeye inoo iman doonta fajacala almaau yamucu min bayni asaabici ya biyihiibaa waxay ka soo baxayeen waa biyo badan oo dheeraada ayaa waxay ka soo baxayeen faraha dhexdooda qaala waxa uhi bukhaari yani xadiiku wuxuu tilmaamayaa weelka in lagu weysaysto faqa intaasuun baynu u mikhdab baa la isticmaal biyo mikhdab ku jira ama sixni ku jira ama kildhi ayuu nabigu isticmaalay qaal wuxuu ihi xadaana muxamed bnu اlcalaa waa ibni kurayb abu kurayb qaal wuxuu ihi abu usama waa xamaad bnu usama can burayd ibni cabdillaah ibni abi burdata ibni abi muusa can abi burdata oo awowgii ah. abi burda ibni abi muusa alashcari can abi muusa cabdillahi bni qays ana nabiya sal اllahu alayh waslm daca waa u yeedhay biqadaxin fiihi ay ku sugan tahay maaun biyo faasla waa maydhay yadayhi labadiisa qacmood wa wajha wejigiisana waa maydhay fiihi weelka gudihiis ayuu dib ugu celiyey wamaja fiihi waana ku tufay luqluqashadiisana waa ku tufay xadiikeenu hadda soo marayn dabeedna bilaal iyo abi muusa ayuu i isku shuba waa xadiikeenu soo marayn maxalushaahidku waxauu yahay weelkaasuu isticmaalay qaal wuxuu hi xadaana axmed bnu yunus waa axmed ibni cabdilaahi bni yunus qaal wuxuu hi xadaana cabdulcaiiz bnu abi salma waa almaajishuun qaal wuxuu hi xadaana camr bnu yaxya can abihi can cabdilaahi bni zaydin qaal waxau hi ataa rasuul lahi sal اllahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay baa yimi <clears throat> oo bimacnaa noo yimi oo na soo booqday faakhrajnaa lahu waxaanu u soo saarnay maan biyo oo fii tawrin weel ku sugan weelkaasoo min sufrin laga sameeyey naxaas laga sameeyey fatawadaa waa weysaysta faasla waa maydhay wajhahu wajigiisa aaa wayadayhi maratayn labadiisa qacmood buu laba goor maydhay maratayni laba goor wamasaxa waa masaxay biraasihi madaxiisa faaqbala bihi qacantiibuu la soo qaabilay waadbara waana celiyey waasla waa maydhay rijlayhi labadiisa lugood waxaa la isticmaala weel naxaas ka samaysan qaala wuxuu hi bukhaari xadaana abulyamaan alxakm bnu naafic alximsi qaala wuxuu hi ahbarana shucayb ibni abi xamza can الzuhriy qaala wuxuu hi ahbaranii cubaydاllahi bni cabdillaah bni cutba wa ibni mascuud axad اlfuqahaai الsabca ana caaishaa radi allahu canha qaalat lama haqula nabiyu sal اllahu alayh wasalam markii nabigu cuslaaday washtada uu ku darnaaday bihi nabiga wajacuhu xanuunkiisu waa xanuunku u dhimanayay istadana fasax buu weydiista aswaajahu xaasaskiisa an yumarada in lagu baxnaaniyo inta u xanuunsanayo fii beytii gurigayga in lagu baxnaaniyo haddaan caaisha ahay waxaa laga qaadanaya nabigu calayhi salaau wasalaam in laga doonayay inuu qaybiyo ma waajib bay ku ahayd mise kumay ahayn baab nikaax bay noogu iman doontaa insha allahu tacala masle khilaafiya faadinna lahu waa u fakharaja nabiyu sal allahu alayh wasalam nabigu waa soo baxay bayna rajulayni xaal uu yahay laba nin dhexdood tahutu xaal ay jeexayso rijlaahu labadiisa lugood fil ardi dhulka ay jeexayso yacnii labada lugood ayuu jiiday culayskiisa wuxuu saaray labadaas saxaabiya dhexdooda uu ku sugan yahay ee cagahana dhulka ayuu ku jiiday iyo warajuli nin aakhara kale sida inoo iman doontana ninkaasi waa caliy ibnu abi aalib weeye maxay u sheegi weyday waxay u sheegi weyday ninkaa cabaas isagu joogtuu ahaa oo dhinaciisa mar walba waahay inta nabiga la soo waday laakiin ragga kale way isbadbadalayeen oo fadl bnu cabaas iyo caliy bnu abi aalib iyo usama ayaa isbadbadalayay oo mid walba riwaaya sheegtay oo cabaas ku lahaysay nimankaa ku lahaysay maadaama kuwa kale ay isbadbadalayeen cabaasna uu joogto ahaa sidaasaa loo magacaabay ama waxaa la yidhi way ku kacsanayd caliy bna abi aalib bini aadan bay ahaayeen xoogaa xurgufa baa u dhacaysay oo qisatulifki waxay noogu iman doontaa mowqifka cali uu qaatay markuu la tashaday nabigu calayhi salaatu wasalaam talada cali caaisha may jeclaysan oo wuxuu idhi wanisaau siwaaha kaiir dumarka dee casho keliya lagama dhigina waa badan yihin waa badan yihiin yani haddaad sii daysana gabdho badanoo wanaagsan baa jooga waa laga yaabaa xurguftaasina inaanay u magacaabin qofkuna way dhacdaa qofka uu xoogaa ka boodsan yahay inuu waxawe magaciisa aanu sheegin qaala cubaydullah waa ibni cabdilaahi bni cutba waxa uu ihi faahbartu waan u sheegay cabdulahi bni cabaas ayaanu sheegay faqaala waxa uu ihi atadri ma garanaysaa man arajul aakhar ninka kale yani ninka kale caaishe ay maldahday ay sheegi weyday cidda uu yahay ma garanaysa qultu waxaan ku idhi laa maya qaala waxa i huwa isagu caliyun wa caliyu bn abi wa kaanat caaishatu radi allahu tacala canha waxay ahayd tuxadiu mid sheegta ana nabiya sal allahu alayh wasalam qaala inuu yidhi bacdama dakhala markuu galay dabadeed baytahu gurigiisa washtada uu ku darnaaday wajacuhu xanuunkiisu ku darnaaday hariiqu igu shuba calaya dushayda min samci qirabin toddoba jalxadood biyahooda igu shuba lam tuxlal waxa weeye aan la furin awkiyatuhunna xaigooda aan la furin xaigooda waxa weeye afka kaga xidhan aan la furin yacni xidhanoo buuxa lacallii waxaa laga yaabaa axadu inaan u dardaarmo ila nnaasi dadka wa ujlisa nabiga waa lagu fadhiisiyey fii mikhdabin sixni baa lagu fadhiisiyey sixni dhar oo lxabsata xabsa u sugnaaday zawji nabiyi sal allahu alayh wasalam xaaskii nabiga ahayd uma afiqnaa waxaanu gudagalnay nasubu calayhi inaanu ku shubayno tilka taas yani biyahaasaanu ku shubaynay jalxadaha ku jira xataa afiqa ilaa uu gudagalay yushiiru inuu tilmaamayo ilaynaa xagga yaga an qad facaltunna inaad samayseen yani in igu filan inaad igu uma kharaja waa usoo baxay ila naasi dadka ayuu nabigu usoo baxay xadiikan faahfaahidiisu waxay noogu iman doontaa baaba wafaati nabiyi sal allahu alayh geerida nabiga lagu faahfaahinayaa laakiin halkan waxaa la keenay nabigu calayhi salaau wasalaam weelka mikhdabka la yidhaahdo inuu isticmaalay baa loo keenay taala wallahu aclam wsal allahu wslm cala nabiyina muxamed wa aalihi wasaxbihi wslm